suuf iyo xanti ay suu gududoo bahal sixir ay ku taagtay nin dhakhtarnimo sheegan jiray baa xanuunkii caaisha radia allaahu canha markii la bixin waayey bay qaraabadeedii u tageen waxaa la yidhi waraadeh qoftan isagay uma imanin iyaduna looma geynin laakiin waxaa la yidhi qofka xanuunkeedaa loo tilmaamay saasaa loo qabtaa wuxuu yidhi wareer dhahaya qof sixiran baad ii sheegaysaan qofkaad tilmaamaysaan waa sixran yahay qof dumaraha baa sixray qofkii dumarka ahaa saacaddan hadda aan joogno ilmo caruuray dhabta ku haysaayoo ku kaajay ilmo caruuray dhabta ku haysaayo ku kaajay qoladii waa soo noqdeenoo caaisha loo yimi waxaa la yidhi ninkii aanu u tagnay wuxuu yidhi kow horta waa lagu sixray laba qof dumaraa ku sixray qofkii dumarkee ku sexray ilmahay saddex gacanta dhabta ku haysaa ilmuhuna waa ku kaajay markaase waxay tihi war waxaan u malayn waa heblee bal heblo raadiya heblow meel fadhido ilmo dhabta ku hayso ku kaajaa loo yimid tii ay tihi xor baa tahay waa igu saasaa dhacday baa layidhi waa aragnay hebla ilmahay dhabta ku haysaa waana ku kaajay baa layidhi igu yeeray tii waa loo yeeray nanaydha inkaana ku dhacday miyaaday sixirtay bay tihi markaase waxay tihi haa waa ku sexday oo maxaad ii sexirtay hataan dhinta xor baa tahay baa tihi waktina waa gu dheeraabay bay tihi loo warwareejinin waxay tihi ballan waxaan kuu qaaday weliga inaadan xoroobin waxay tihi waadha suuqa tago waxaad ii soo raadisaan dadka ii soo waraysataan ninka carab addoonka uu yeesho ugu dhaqan iyo macaamilo xun ii soo raadiye aswa'u lcarabi malakatan waxa uu yeesha ninka ugu dhaqan xun sida ugu xun ula dhaqma ii raadiya waa loo soo helay ninkiibay lacag raqiisa kaa gatay lacagtiibay addoongala kala ku gaday oo xoraysay waxay tidhi anna abaal baan u geli xor baa tabaadana idhahdo iyadana way qulaaqulya raacina way mayd raacin soo waxay yidhaahdeen addoontii way gaday in la gadi karoo lagu tasarufi kara soo ma xabsana sidoo kalean xidhnaabay yidhahdeen laakiin qiso ka duwana xabsana addoonay lahayd bee waxay ku tiri xor baa haddaan dhinto iyadana markaasay sixir ku taagtay durbe inay ka raacaysay rabtaa nafta ilaahay diruun baa dhiman soomaa jisheedii saaxir baan u tegey iyo kitaab gaabulo waan u tegey iyo say hooyo dhheen jilaani baa gaari taayirkii iska lalmiyey naftaa jashi ilaahay tu diruun baa dhiman markaasaa waxaa la yidhi way xanuunsatay iyadiina waxay tuhuntay gabadhii waa loo yeeray nama sixirtay haa waxay tihi xaddu saaxiri darbatun bisayfi sow amar bay ku bixisooo qoortaa la jaray intayna caaishaba dhintay iyadiiba bay ku tasarurtay xataa dila tiri sow maaha waa ijmaac way dheh saxaabadii cid labadaa khilaaftayna maba lahayaba marka waxoogay meel yar guulay istaageeno fuqahadii kale hadday cibaaradu asaxdo si aaday uga xoog bateen saa darteed wayajuuzu lahu waxaa u bannaan an yabiicahu inuu gado fii xaali xayaatihi xilliga uu noolaa wayabtulu waa burayaa tadbiiruhu dibdhigii la dibdhigayna waa burayaa sida caaisha ka sugan radi allahu canhu ardaha qisada xabsa laakiin mid kale aad ka faa'idaysatay saaxirka waa in la dilo saaxirku saa darteed imaamu axmed waa kiu lahaa saxa can alaaati min asaxaaba saddex saxaabada ay ka sugantoon cid khilaaftan jirin saaxir marshii lagu arko in la dilo hadduu sheekh yahayna saaxirka hadduu sheekh yahay see la yeeli wa saaxirku sheekh ma noqon karaa haa idinku saaxirka ninkaa meeshaa joogee cidiyaha iyo timaha iyo ubaxa geedaha iyo ciidda iyo wax isku daraya keliya u taqaanaan soo maa wadaadada kitaabdayaay soo suxaro maaha aladuxad sharciga jiro maxaa wadaad qoorta loo casayn lahaa suxaradu hadduu dayrabi iyo macsharufalad iyo awfaaq iyo shamsulmacaarif iyo kitaabta hadduu wato iyo saacatulkhabar iyo talaasim iyo hadduu wax kutubtaa wato saaxir waayo horena waxaa ii waxaad ku garan kartaan markaad u timaaddo laba meelood mid kamida ah hadduu su-aasha kaaga bilaabo ninkaan kudhacdayga saaxir weeye haba duug weynaada isaga carar hadduu magacaaga iyo magaca hooyadaa ku weydiiyo su-aal damba ha u noqonin waa saaxir hadduuba magacaa ku yidhaahdo markuu xanuunkaaga inuu ogaada rabo horta magacaaga muxuu ahaa hadduu ku yidhaahdo waraaqiya qalin qaata ma wax xisaab inuu galo ninkaa saaxir weeye isaga carab mararkaa qaarkood hooyadaa inuu ka wareegaa laga yaaba hooyo isagu alifto ama umuljamiici xawaa u aado waana qadiyadaasna si kalay inoo soo martay dhammaanteen sixirku xataa dugsiyadeenna qur-aanku galay dugsiyadii qur-aanka ee soomaalida weli ma maqal dugsi qur-aan soomaaliyeed oosan sixirka wadaadadu si lugta ula gelin waxaa laga yaaba inaad la yaabto waa idin fasiri alifka markaad sii dhammaynaysaan abjad hawas baa akhrisan jirteen abjad hawas maxay tahay marka waa erayada kitaabtayga si ka bilowda wey abjad aliftu kow bay u dhigantaa bacdu labay u dhigantaa jiinku saddex buu u dhigmaa daalku afar buu u dhigmaa sii wad ya-du toban markaad gaadho labaatan soddon dheh boqol xarafka kasheege markaad gaarto laba boqol ilaa kaynka oo kunna dheh xarfihii magacaagaa tiradan laysku dabaqayaa bahasha waa loo gogol xaarayaayo abjada hoos baa hoosta laga geliyey hataa halkaa kaaga bilaaba su-aasha xoolihii kaa maqnaa ama xanuunka kugu dhacay maalinteebuu kugu dhacay hadduu kaaga bilaabana maaxad bay ahayd misniin bay ahaydna isagana inkaanu ku dhacdayga waa saaxiro saacatulkhabar buu haystaa kitaabka marjiciisees u noqonayo waa faniga iyo ariiqada uu qoran yahay saacatulkhabar toddobada maalmood oo afar iyo labaatan baab oo baab walba saddex fasal iyo afar labaatankii saac wey todo afar labaatanka baab kitaabu laxadi albaab اlأwal ilaa asaacaة اlأuulaa ilaa baabka afar iyo labaatanaad baabkiina wuxuu uqaybsanay saddex qaybood saddex fasl alfasl اأwal awalu saacati alfasl الثaanي awsatu saacati alfasl الثaalث aakhiru saacati adiga moogtahay toddobada maalmood mid kamidun baa wax kugu dhacay saacadaheeda mid kamidana wax waa kugu dhacay saacadda qaybtii hore iyo qaybtii dhexe iyo qaybtii kale mid kamida ah wax kugu dhacay sooma maalintii buu rabaa inuu ogaado waktiyadiina ku weydiiye sheekada hadduu bilaabo arwaanku gartayniyo saacatulkhamar aad haysataa kuwa kale hadduu kuu bilaabana mujarabaatu dayrabi iyo awfaaq iyo shamsulmacaarif iyo talaasintii lamidka ahayd buu haystaa marka wadaadkaa saaxir waaye kutubtan hore waxaa kaga qoran ina min albayaani la sixran soo fiqiga mayna arag man yuriid illaahu bi khayr yufaqihu fi diin kutuba qur iyo culuumtiisana khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu baad ku arki axaadiitan waxaad ku arki nadara allahu mra'an samica maqaalati laakiin kuwan markaa u timaado ina min albayaani la sixran baad ku arki marka kutubtaas haddaad rabtay xogteeda anigii weydii fasal bihi khabiiran marka ninkii saaxirkee la dili lahaa innaga laakiin waa weli la barakaysto oo saf loogu jiro gaal weli noqdayna innaga innagaa laynagu arkay wa xukmu lmudabberi kan la dib dhigay xukunkiisu fii xaali xayaati sayidi inta sayidkiisii lahaa nool yahay xukmu lcabdi addoonkiibuu la xugun yahay alqini assaafi ee khaaliska ahaa addoonkii khaaliska iyo saafida ahaa buu la xukum yahay faslu kitaabadaan ku daraynaa sidii habeen dambe waktigu waxay noogu soo haro badan baabkanna waa baab labaad baab kale oo isagana baabulcidqi albaab kaloo loo furay wey addoonku waa inuu u tagoo ninkii yidhaahda hadduu nin shaqaysan karoo xooga xoogsan kara yahay niyow waan xoogsan xoolo igula heshii addoonku soo lama dhihin xoolo iyo qiimuu u dhigmaa qiimahan u dhigmiilo gorgortan xoolahaagaan kuu keeni adna xor baan noqonaya fasax sidaa hadduu yidhaahdo waa in laga aqbalaa waalkitaabatu in wax lagu qoro mustaxabbatun waa la sunneeyey idaa sa'alaha alcabdu addoonku hadduu weydiisto oo wakaana uu yahay ma'muunan nin la aamini karo muktasiban shaqaysan karana xamaalan kara oose isaguwa nimaan waxba shaqaysan karin ahayn taana waa daahirka qur-aanka wاladiina yabtaguuna اlkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra in calimtum fiihim khayran khayr hadaad ku ogtihiintu wa kaana ma'muunan muktasibanta wey ma'muunan danna waa dayaaladiisa diin ahaan qof wanaagsan uu yahay muktasibanna waa adduunyadiisiio nin xambaaran karoo naftiisa dabari kara uu yahay nin diin ahaanna u fiican waa inuusan ahayn nin gaalnimo iyo gaalo u baxsanaya nin xumo iyo fisqi u baxsanayana waa inuusan ahayn ka xakamee dan uguma jirta aakhiradiisii adduunkana nin xambaalan karo xooluhu kugula heshiin kara keeni kara waa inuu yahay waa inuusan u farabaxsanayn tugsi iyo masaajidda intuu inuu istaago tugsiga ama ha tugsado tugsiga caamada ama tugsiga culummada ha tugsado ilan tugsiga iyo gacmo hoorsigu mid caamada ah oo ceebah iyo mid culimmadoo ammaana jira sooma ziyaarada la qaato maxay tahay soo tuugsiun maa nin rag waaweyn intay reedoosu taagaan waxbixiya leh soo ninkii masaajka taagnaaye dhiiba lahaaun maha soo isku midun maaha ninka gaari hor istaagay ziyaaradii baan rabaaye magacii tuugsiga wadaadada unbaa ziyaaro loo bixiyey warkaasay weliba caamaday way ka dareenoo xarumaa loo samaystay ciidamaa loo tababaray calamaa loo guntay khaliif baa loo bixiyey marka waa waa muasasad iyo shirkado dhan oo ku takhasusay tuugsiga xerahan ziyaarada ururiyaay waa sharikado ku takhasusay tuugsiga wey saa darteed ninka intaasoo sanaan la carbin oo xermaroodii uu ahaan oo uu ka shaqayn baasha maalinka dambe waa la diri waxbuu keeni waa la diri jiha kalea loo diri waxbuu keeni intaan calanka loo guntay ciidan buu ahaan ninkii calanka loo guntay ee uu la socday baa riboodkii warbixinta keeni wallaahi ninkaasi markuu hadla nin galgal badan oo khatara ah weyuu dheh nin baa khaliifnimo waa rabay qolyo calan loo guntayna wuu la socday muddo markuu waayey baa sayidkii calanka bixinaya khalaafada bixin khaliifnimada bixinayey baa maalinkii dambe dadka xoolo weydiistay waxba waa la bixin waayey boqol geeluu rabay inuu helo marka maalinkaas sibay isu qaban weyday kiibaa kuwa kiibaa wuxuu damcay inuu tuso khibradda uu ka soo dhaxlay muddadii badnayd ee uu bannaanka soo xamaalayey soo tuugsanayey ee siyaarada soo guriyey khibradduu ka dhaxlay in maanta isaga la madax banneeyo inuu mudan yahay uu rabi odaga inuu tuso wuxuu sayidi anaa dadka ka qaadiye aniga hadalkii fasax hadalkii aloo fasaxay marka wadaadkii waa xoqdoo gadaal buu iska tegey markaa weeye marka laba jeer buu hadlayo marna lixdan geela lagu yaboohay markii labaadoo hadlayna afartankii baa la dhamaystiray laakiin maxaa lagu dhamaystiray bacdamaa kafara markuu gaaloobay kadib waaa laga yaba inaad tiaaa see u gaaloobay labada hadalba laba aayadodoo qur-aan uu taxriifiyey aayadda hore wuxuu yihi markii hore qiyaamadu waxoogay ka sheekeeyey sida lagaga badbaadi karo khatartu wuxuu yidhi farjici basara hal taraa min futuurin ilaahay samada cajiibnimadeedu ka hadlayay markaasaa waxaa lii farjic ilbasar araggaa ku celceli hal taraa min futuurin wax dildilaaca samadii baad ku aragtaa guryihiinna way wada dildilaacaan laakiin ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa bal cirka weligaa eeg ku noqnoqo indhahun baa ku daali isagu wuxuu yidhi farjic ilbasara isha afartan iska geli hal taraasaa la isaga tegi maaye min futuurin fujuq waan iska soo siibu ninkii madaxiyuun baana ka badbaadi hadda dadkii naar bay ka cabsadeene jannay lixdan geela ku gateen lixdan bay noqotay miya sayidii mar kale aan hadla buu yidhi kasari hadal aayad kalu haddana ku tunto mar labaad buu gaaloobay dadkii laakiin waa caamo ninka inuu gaaloobay ma garanayaan waa mufankixuu tukada iska yayabeen aasa mota caamadu mararka qaarkood waxay idhahdeen wadaadada caamo dhegan weelkaan ku jeclaaday sadaxuu u sheegta iska qaadan laakiin waa kalsoonidii diin ahaan ay ugu qabeen dadka baa si qalada looga faa'idaystay wuxuu yidhi aayad suurat alambiyaa uu soo qaatay xataa idaa futixat yajuuju wamajuuju wahum min kulli xadabin yansiluun aayadda macnaheedu waxaa weeye yajuuj wajuuj marka la daayo meel kasta oo sare intay soo dul maraan bay ka soo degiyo xataa buuraan kaga hoos gaban ma dhigi kartid isagu wuxuu yidhi nimankaa marka la daayo wahum min kulli xadabin ilkahoodoo dhan yansiluun markay ku xaaqayaanbud laxown laba idin ka hoos dhexbixi kara ninkii maanta ziyaaro bixiya afartankii kalaa la xihay maalinkaasaa ninkii calal loo guntayo waxaa la ninka khabiir fi tasawur wey ninku waa khabiirun fi tasawur tuugsiga iyo shaxaadka iyo caamuwaxka daadsiga macallin buu ku yahay ninka addoonkaaba hadduu rabo tuugsi inuu xoolaha ku keeno maya tuugsigu dhaqan xunoo xaaraana wey xoolahan lagu keenana xaaraan wey suxtun yaakuluhu saaxibuhu suxtan nabigu alayh salaam saa darteed ma'muunan muktasiban nin shaqaysanayo xamaalanaya waa inuu yahay anuu laakiin culumaan noqon waana tuugsanoo waan yaboohsani wax akhlaaq xum iyo dhaqan xumaa wey inay mustaxabo tahay waa jamhuuru ahlilcilmio waxay aayaddu waa amar fakaatibuuhum amarka laakiin waxaan ku xambaaraynaa sunno iyo istixbaab bidaliil waxay yidhahdeen qaacidada sharcigu qofna xoolihiisa qasab ku bixi shareicadu kuma qasabto xoriisana qofka lagagama qaada ilaa biiibin min nafsihi isagu raalli inuu ku yahay maahani haddaba saa darteed laguma qasbi karo culamada qaar ba waxay dhahen waa la waajib hadduu isagu dalbado xilligii cumar radi allahu canhu ardaahu anas ibni maalik ba wuxuu lahaan jiray addoon siriin la dhihi jiray oo dadkan taabiciinta ee culimmada ee toddobadaa dhalay toddobada waxaan u afarna waa rag saddexna waa gabdho mise afarna waa gabdho saddexna waa rag midkood bay ahaayeen wada culumuu dhalay siriin baa wuxuu yidhi anasow niyo aan ila heshii xoolahan kuu keeno anas waa diiday siriin cumar buu dacwoodo wuxuu yidhi cumarow arrintan ay haysata wuu yeelay anas iigu yeeru yidhi arrintan ma diiddi haa waan diiday buu yidhi kuma dhacdid buu yidhi abbahana lagama goyno cardi ushi intuu la soo baxay hadda yeeloriya fakaatibuuhum ilaahay sowma amrin hadda yeel buu yidhi haddii kale xoolahan ka soo qaadi waan kuu keeni waa xoro bannaan ku mari qasab buu ku ogoleysiiyey sidiibuuna siiriin ku xoroobay caruurtiisa fuqahada iyo culimmadaana sidii xor ugu noqdeen marka culimmada qaar baa qaba waa waajibo amarka asalkiisii waa wujuub qadiyadaad sheegaysanna waa cumuum tanna waa khusuus khusuuska laba hormaryaabay yidhahdeen alaa kulli xaal laakiin madhabka shaaficiyada waa jamhuurta walaa tasixu ma asaxdo ilaa bimaalin xoolo macluumatin la yaqaana ma waa xoolaha lagu heshiinayo xoolo la garanayna yihiin siaan berri laysu qabqabsanin wayakuunu wuxuuna ahaanayaa mu'ajalan mid la dib dhigay ilaa ajali macluumin waqti la yaqaano waa in wakti la yaqaanana loo qabto masaladaa waxay yidhahdeen waajib waxaa ka dhigaya ninkan heshiiskan ka hor addoon buu ahaa addoonna wax ma yeesho haddii la yidhaahdo waan kula heshiin laakiin haddaba keen xagee kekenaya heshiiska kadib buu intuu xamaasho waxaan wax yeelan karaa laakiin heshiiska ka hor milkiba waxma soo galaan marka de xaggee ka keenayaa ninkii haddaad tidhahdo waan kula heshiiyey inaad berri subaxii keentaana kugula heshiiyey xoolihii waxay idhahdeen caqdigu waa saxiix washartu baailun ajalunba yeelan aqaluhu waxaa ugu yar najmaani laba jeer in la bixiyo bixintu waa laba jeer inay noqoto mid weliba muddo u dhaxayso arrintan waxay u cuskadeen aahaar wax xadiioo aayadoo marfuuca ma laha laakiin aahaar caliya laga wariyey oo aan asixin oo dicaafa bay badanaa fuqahada shaaficiyadu u deliishadeen inay dhahaan aqaluhu najmaani laba jeer annajmu waa hal mar wixii la bixiyaa la yidhahdaa addoonkii sidaa in la yidhaahdo xoolakeen ma ka noqon karaa ninkii sayidkiisaa ah heshiiskii hadda ma ka bixi karaa maya wahiya kitaabadu min jihati sayidi ninka waxay dhinaciisa laazimatun waa mid laazima mar haddii shiska la galo isagoo kama noqon karo <coughs> wa min jihati mukaatabi addoonka dhinaciisa heshiiska galayna jaa way bannaan tahay falahu waxaa u bannaan fasluhaa inuu ka noqdo mataashaa xilligu doono isagu waa ka noqon karaa laakiin ninka wax lahaaya kama noqon karo qadiyadan kitaabada waxay idhahdaan xikmadda loo jideeyey waxaa ka mid a in horta labadii maslaxaba la ysu keeno laakiin maslaxada ninkan xoroobaya mudnaanta dheeraadkaa leh in laysu keena waxay yidhaahdeen addoonkii sidaa haddaad ka aqbasho mustaxabatun lagu yidhi istixbaab haddaad samaysay ajri waad ka heli kow aakhiro xoolana waad ka heli marka bayna almaali waljri buu ninkii isu keensanaya sayidkiiha ninkii addoonka ahaana xoriyatuhu buu helayaa iyo naftiisa inuu qof suu doono u tasarufo meeshuu mara noqdo teebaa sii weyn tan helayaa sii weyn saa darteed buu dalabku isaga ka yimid ninkii kalena amar lagu siiyey haddii heshiiskii la galo isagay danta u weyn ku jirtay ugu jirtay dalabkuna ka yimide waa ka noqon karaa laakiin ninkii laga dalbaday ee oggolaaday ninkiina sidii uu ku howlgalay maruu dhexda maraya waan ka noqday ma dhihi karo walilmukaatabi mukaatabku atasarufu inuu ku tasarufuu leeyahay oo ku takrifalo fii maa fii yadihi waxa gacantiisa ku jiro min almaali ah wixii xoolee gacantiisa ku jira addoon laleeyahay ma ahane wuu bixin karaa wuu iibin karaa meel buu dhigan karaa xoolihiisa uu ku tasarufaya gaar xor ugu yahay bay noqonayaan wayajibu waxaa waajib ku cala sayidi ninkii addoonka mukaatabka a lahaa an yadaca canhu inuu ka dejiyo ka cafiyo min maali kitaabati xoolihii uu kitaabada kula heshiiyey maa yastaciinu bihi wuxuu kulu kaalmayso calaa adaa'i nujuumi lkitaabati kitaabada nujuumteedii iyo qaybahee bixinteedii si u bixinayee gudashadeedii uu kaalmaysto ana xoolaha aad kula heshiisay qayb ka mida ah waa inaad cafidaa qayb xoola iyo maal noqon karta qolaa waxay yidhahdeen ulu waa inay gaartaa oo ulu baa wixii lagu qiimeeyaa saddex meelood meel qiimahaad ku heshiiseen inaad ka cafida wey oo xaggee laga keenay arrintaas aayaddii amarkan bixisay baatanna bixisay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran maxaa ku xiga wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum xoolaha ilaahay idinka siiyeyna wax ka siiya wax uga celisa wey soomaalidu taas si dhaqan ugu leedahay addoommo ma naqaano laakiin xoolaha ninkii wax guursaday uu keeno baa wax looga celiyaa soo maah ninkan xoolahan hadduu keenay oo intaa soo xamaalay isagoo faramaran ha dirina xoolihii qayb waa in loo caafiyo ama markuu keeno wax looga celiyaa taana waa amar waajibaho daahirka amarkii wa aatuuhu min maali illaahi aladii aataakum baa daahirkeeda laga faa'iidaystay masalada ugu dambaysaay walaa yactiqu ma xoroobo ilaa biaadaa'i jamiici اlmaali xoolihii oo dhan inuu iska bixiyo maahane marka intaa laga reeba laga cafinayo xor ma noqon karo nabigaa la yidhi alai sala slam addoonkii sidaa ku heshiiska lala galay waa un addoon maa baqiya min mukaatabatihi dirhamun inta hal shilin ku dhiman yahay xugun addoon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 binikaaxi inay ku banaanaato wa imaa bimilki lyamiini inay ku banaanaato labadaa keliya inay yihiin oo xiriirka asal ahaan rag iyo dumar dhex maraay alaslu fiihi alxurmatu inuu yahay halkan waxaa ka muuqatay ninku xaaskiisa si sharciga uu ku guursadayna waa uu xalaal haddii addoon uu lahay oo milkigiisa ku jirtay nin kalena uusan u guurinin oosan qabin uu reeraystana waa uu xalaal ilaahayna uu horay u soo yidhi waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum labadaa xidhiirka dhex maraayay fa innahum hayru maluumiin kuwa aan lagu eedaynaynin oon lagula dagaalamaynin wey waxaa labaadaynu soo marnay ninka inuu guursan karo haween addoona haddii shuruudii la helo oo asaaskeedu ay laba ahayd ninka laga doonayo marka koowaad inuu sino ka baqo marka labaadina inuu qof xora wuxuu ku guursada waayo shardina haweenta laga rabo oo ah inay tahay qof muslima inay tahayoo aanay gaal ahayn oo labadaba qur-aanku sheegay waman lam yastaطic minkum طawla an yankixa almuxsanaati اlmu'minaati famimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat waa guursan kartaan gabdhaha addoommada laakiin waa hadday mu'minaad yihiin aakhirka waxaa laga yidhi marka hore inuusan qof xora wuxuu ku guursada haynin shardigaa la sheegay gadaalna aayaadku shardiga labaad bay ka sheegeenoo daalika liman khashiya alcanata minkum haddii haddaba ninkii addoon nin kale leeyahay uu guursado waxaynu soo marnay axkaamta ka dhalan waxaa ka mid a ah ilmuhu inuu hooyadii tabacu yahay baan iyadana soo marnay masaa'ilkii masaa'il la xidhiira baa fasalkan gabagabada oo abwaabulcidqi ka mid ah addoommadu qaabkay ku xoroobaan buu ka hadlay mualifku raxima allahu tacaala waxaana uu yidhi waidaa asaaba sayidu ninkii sayidka ahaa ee addoonta lahaayi haddii uu asiibo u tago oo reeraysto amatahu addoontiisii oo fa wadacad ay dhasho maa tabayana fiihi waxay ka caddaatay shay-un wax uun oo min khalqi aadamiyin ka mid ah haddii ilmahay waxay dhashay ama uu ilmo aadami muuqaalkiisii dhammaystiran yahay ama xubnihiisii qayb ka mid ah muuqaal iyo sawir aadamanimo ay ka muuqatay macnaa umulwalad bay noqon hadday haddaba ninkii addoontan lahaa inta uu reeraysto ay wax u dhasho xukun bay leedahay haddii aanay waxba u dhalinna xukunkii addoonnimadee hore caadiga ahayd noloshiisa iyo geeridiisa waxba ka bedeli mayso haddiise ay wax dhasho waxaa la eegayaa waxa ay dhashay muxuu yahay haddii aan wax suuro aadamaniba sinaba uga muuqanin uu yahay waxay dhashay ama ilmo bururay dhiiggii baa ka yimid ama cad yaroo hilibay dhashay oon wax muuqaal aadamiya sawirkii midnaba lahayn aan midnaba lahayn marka lagu leeyahay aanay garanin weeye dadka yaqaane waxaan khibradda u leh ilaan qof kastaba iskama garan karo walidaalika fuqahada shaaficiyada kutubtooda suuraةa aadamiyin walow khafiyan baad ku arkay sawirku haba qarsoonaadoo dadku yaanay wada fahmin ee dadka aada u garanaya iyo qaanuun haba fahmaane walow khafiyan taas macnahaasay fuqahada shaaficiyadu markay mutuuntooda ku leeyihiin tilmaamayaan wax un aadama haddii uusan ka muuqaninba sidii tii aan dhalin bay la mid tahay haddiise ay dhasho waxuun muuqaal aadamo walow xubnaha qaarkoodba ha ka soo muuqdaanee sawirkii ka muuqdo ummulwalad bay noqon waxaana ka dhalanaysa yidhaahdeen marka uu dhinta ninkii lahaay inay horay ka xorowdo intaan laba aasin in dayn la bixinin in dardaaran la fulinin in kharash duugba la gaadhin bay toos si deg dega u xoroobaysaa ilmaheeda ama ha noolaado ama ha dhinto xaruma calayhi waxaa ka xaraam ah baycuhaa inuu iibiyo waa ka xaraam wa rahan iyo cudhaadh meel inuu u dhigana waa ka xaraam wahibatuhaa inuu bixiyo hibeysthibeeyana waa ka xaraam macnaa waxaa ka xaraam ah wax kastoo sabab u noqon kara isaga milkigiisii inay ka baxdo sababtoo ah baqaha iyo haritaanka ay milkigiisii ku hartay wuxuu sabab u yahay inay mulwalad noqotay inay xorowdo markuu dhinto haddii milkigiisa uu ka bixiyo loo banneeyana dariiqii ku xoroobi lahayd buu soo gebagabeeyeyoo uu afjaray oo milki dadka la leeyahay ninkana dhintay uma xoroobayso wajaaza lahu waxaa u bannaan marka atasarufu fiihaa inuu ku tasarufo bilistikhdaami adeegsi inuu ku shaqaysto walwaطi inuu reeraysto intii wixii tasarufa een milkigiisa ka saaraynin ee adeegsi iyo maal inay ka soo xamaashiya inuu reeraysta ahna waa u bannaan tahay waidaa maata sayidu hadduu dhintana cataqad way xorowdaa min ra'si maalihi xoolaha madaxooda horay ka xorowdaa qabla duyuuni waalwasaaya intaan daynna la bixinin dardaaranna la fulinin hortu xorriyaddeeday qaadanaysaa waladka ay ku saabsan tahay masaladu sidaa in la yidhaahdaayey waa qowlu jamhuuri ahli اlcilmi raxmat ullaahi calayhim iyo akaru taabiciina weeye masaladaad khilaafku xoogay ka taaganna culimmada waa laga soo guuriyey asalka la daliishaday waa aharu cumar radia allahu canhu wa baa wax sugan jira axaadiid dhowrahna way keeneen oo iyaduna waa wada dicaaf dhammaanteed walow qaarkood xaakim wahman iyo ismoosiisu u tasiixiyey axaadiidta laleeyahay nabiga la weydiiyey maariya la weydiiyey oo isaga umuwaladadiisii ahayd oo wiilkiisii ibraahim dhashay nabigana ibraahim u dhashay sala allahu alayh aali wasalam inay maariya addoon u ahayd ibraahimna ay u dhashay intaa way sugan tahay waxay yidhaahdeen waxaa la weydiiyey ka waran maariya markaasuu wuxuu yidhi bay dhaheen nabigu calayh salaatu wasalaam actaqahaa waladuhaa ilmaheedaa xoreeyey marba hadday umulwalad noqotay ilmaheedaa xor ka dhigay marna waxay soo guuriyaan xadiid ibnu cabaas laga warinayo ayuma imra'atin qof kastoo dumar ninka sayidkeedaa ilmo u dhasha fa hiya xuratun bacdahu markuu dhintay gadaashihii xor weeye labadan xadiid midna ma sugno laba xadiid oo dicaafa weye aharkaa cumarna waa ka sugan yahay inaan la gedi karin oon la dhexlaynin oon la hibeynaynin marka uu ninku dhintanaya xor tahay wasaxiixu min qowli cumar inuu yahay ijtihaadkiisa weeye ijtihaadkaa waxaa sidaa xukumi jiray oo la qabay cali cusmaan ibni cafaan radia allaahu canhu inta uu noolaa arrintaa culimmada ay cuskadeen hadday xaajadu intaa ku ekaan lahayd way soo afjarmi lahayd waxaase intaa ka sii muhiimsan ay cuskadeen baa wuxuu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bay yidhaahdeen markuu dhimanayey maariya way noolayd wax laga dhaxlay iyo maal laga dhaxlayna nabigu ma jirin walidaalika axaadiid riwaayadka qaarkood caaishiya leeyihiin nabigu waa dhintay waxna lagama laa dirhaman walaa diinaaran shilin lagama dhaxlin haddaba hadday maariyo joogtay isaga milkigiisiina ahayd maxaa looga dhexli waayey waxay yidhahdeen inay xorowday baanu ku fasiraynaa annagu xadiidkii daciifka ahaa cuskanayno actaqahaa waladuha ahaa intaasay jamhuurtu nuxurka hadalkoodu ku soo ururay laakiin masaladu ijmaacna ma aha naskuna waa calaa khilaafi haada in la gadi karo wey oo la bixin karo walidaalika waxaa ka sugan abu daawuud sida uu wariyey xadiis saxiixa inuu jaabir ibni cabdillaahi radi allahu tacaala ardaahu leeyahay kunnaa nabiicu ummahaata wlaadina calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wa abi bakrin falamaa jaaa cumaru nahaanaa can dalik nabiga xilligiisa alm haddoo haweenka ummahaatl waanu iibin jirnay xilligii abuubakarna waanu iibin jirnay cumar markuu yimid buu noo diidey waxay yidhahdeen fuqahadu waxaa laga yaabaa sida masaa'ilka qaarkoodba inuu cumar nashayay aan gaarin xilligii abubakar iyo aakhir xayaatii nabigu yidhi alai slat slam baanu ku fasiraynaa bay yidhahdeen tafsiirkaasi waxaa diiday in la ogaaday sababtu cumar u yidhi oo tale ay ahayd uu dad weydiiyey ee aanay ahayn wax nabiga uu ka maqlay calaih salat salaam iyo daliilu cuskaday waxaana khilaafay oo arrintaa qeexay caliy bn abi aalib radia allahu canhu wa ibnuljawsi fi taxqiiq sanad saxiixa wuxuu ku wariyey cali radia allahu canhu khilaafada muslimiinta iyo wilaayada marka loo dhiibay inuu masaladan ka hadlay oo yidhi cumar uu khudbeeye meel buu istaagay wuxuu yidhi cumar baa ila tashaday oo ummahaatul awlaadka maxaan ka samaynaa i yidhi aniga cumarba waxaa nala qumanaatay inaan gaditaankooda iyo beecooda mamnuucnoo qalad weeye dhahno cumar intuu noolaa sidii buu xukumay cusmaanna intuu noolaa sidii buu xukumay anigase marka la ii dhiibay waxaa igala fiicnaatay tii hore inaan ku soo celiyo xagkii hore iyo addoommo inay yihiin saasaa ila qumanaatay ninka su-aasha weydiiye hadalka ku keenayna wuxuu ahaa cabiidata bni camrin isalmaani oo ardadii khaaskayd ee cali ahaa markaasuu cabiidihii weydiiyaa u jawaabo wuxuu yidhi caliyow warkii adiga cumar wadajirka aad u tiraahdeen baa anugu ka jeclahay warka adiga keligaa tiri ijtihaadka keligaah alh kii cumaraas ku waafaqsanaadeen baana igala saxsan buu yidhi marka masaladu masale ijtihaad iyo ra'yi iyo tale la inay tahay buu cali sheegay isagoo ka dambeeyeyna waa khilaafay nabiga xilligiisiina calayhi salaatu wasalaam waa la geli jiray hadduu jaabir yidhi xilligii nabiga ummahaatulawlaad waan geli jirnay waa xadiid marfuuca ah oo nabiga loo tiirinayo mar haddii cahdigiisii la yidhi cala axiix walidaalika manduumaadka alfiyaadka ishtibaah baa inkaga jira ma ciraaqi bu mise siyuuti buu ahaa wa aqlabu danni inuu ciraaqi alfiyadiisa ahaa wa qowluhum kunaa naraa in kaana mac casri nabiyi min qabiili maa rafac haddii saasaan arki jiray ama samayn jiray saxaabi yidhaahdo oo uu ku daro xilligii nabiga axaadiidta marfuuca lagu daraya wa qowluhum saxaabadu hadday yidhaahdaan kunnaa naraa saasaanu arki jiray ama samayn jiray in kaana maca casri nabiyi hadduu ku dara xilligii nabiga min qabiili maa rafaca qaybaha xadiidka marfuucuu ka mid yahay hadduusan min cahdi nebiyi dhihinna masalo khilaafa ka taagan alraajixu cinda ahli xadiiina inuu marfuuc isagana yahay wey haddii xadiidkii xilligii nabiga saa ku sugnaada cala salaam masaladana masale ijtihaadiyo saxaabadiiba isku khilaafeen ay noqotaay taa nabigunbaa la raacayo asaxu laqwaali qowlka jamhuurta ee shaaficiyada iyo madaahibta afartuba ay qabaan ma aha qowlka in la gadi karaa baa nasan wa daliilan xoog badan wa waladuha ilmaha ay dhashayna min hayrihi nin kale ay u dhashayna bimansilatihaa iyada unbuu la yahay halkan waxaa laga hadlay hadday addoontii ilmo dhasho hadday ninkii lahaa u dhashana de waa xor oo xalay baynu soo marnay man malaka daa raximin maxramin fa huwa xurun ninku ilmihiisii ma yeelan karo uma noqon karaan addoommo noqo carruurtiisu waa xor haddii nin kala guursaday wadaalika liman khashya alcanata minkum la yidhi ninkaa kale ilmaha ay u dhashay addoommo wey walidaaliku aayadda baaqigeeda dambe suuratu nisaa ilaahay ku yidhi wa an tasbiruu khayrun lakum inaad iska adkaysataa kaaga khayr badan intaad berri arki lahayd ilmahaagiioo addoommaho laleeyahy intaad arki lahayd iska adkaysigaa kaaga khayr badanoo fa calayhi bisawmi fa lahu wijaaun iyo meelo kale inaad warwareegtaa kuu dhaanta haddiise iyadii ay xorowdo oo ninkaadii nin bay ilmo u dhashay kale way kala furay ninkii addoonka addoontay u ahayd bay ilmo u dhashay xilligaa ka hor ama kadib xaaladda sidaasoo kaleeta xataa caruurtii ninka kale ay u dhashay iyadunbay raacay sabab shalay markay addoommada noqonayeen yay tabac u ahaa inay raaceen hooyadood hadda hooyadood hadday xorowdayna iyadiinbay raaci sababtoo maadaama aynu shalay addoonnimo ugu xukunnay sababtoo hooyadood bay raacaan maantana hooyadood hadday xor noqotay cadliga shariicada iyo insaafkeedu wuxuu keenayaa in haddana hooyadood la raaciyo laakiin markuu dhibka ay sababta ugu noqonaysay in la raaciyo oo addoommo noqdaan markay wanaagga u horseedaysayna laga reebo arrintaasay yidhahdeen lama ogola sidiisabana adoontu waxay la mid tahay iyo ilmaheedu kal maali baa layidhi ilmaheedu iyadunbuu raaci sida xoolahaba ilmaha hooyadunbaa wadatee aabbo xoolo wata miyaad aragteen halkaa waxaa aada u shabahaa ilmaha galbeedkaee nimanka yurubtaiyo cadaankaa ah, ah hooyo mooyaan aabbo maleh dhif iyo naadir waxaan u malaynayaa haddii aad kun boqol qoys aragto ma ma ma sahlana hal qoysoo kamidoo aabbo ilmo la socda inaad aragto fulaanun baa wadatoo la ordaysa ninkuu u dhalaa wuu iska dhaqaaqaa sida xoolihii markaas waxaan dhihi jiray dasha yurub dhal digaag wey digaag hooyo wadata mooyaan aabbahu tooliga arki mayse innaga kuwii naga tegeyna halkaanbay ku sii socdaan ilaahay intuu naxariista maane waman asaaba ninkii ku dhacee u taga amata hayrihi addoon dad kale leeyihiin binikaaxin guur buu ugu tegey falwaladu ilmaha uu minhaa iyada ka dhalay mamluukun waxaa leh lisayidihaa midkii iyada lahaabaa lehoo addoonnimada way ku raaceen hadday xorowdana way la xoroobayaan waase haddii uu guursaday weeye haddii xiriirka dhex maray waxaa lamida ah guurkaasi hadduu ariiq xaraam iyo zina ugu tago ilmo kaga dhalayna kaba sii daran laakiin waxaan labadaa midna ahayn zinana aan ahayn guur xalaalana ahayn haddii isaga iyo addoontii xiriir gogoleed ku dhex maro ilmahay dhashay muxuu noqon wa in asaabahaa haddii uu ku dhaco haweentii addoontahayd bishubhatin shubhu ugu dhacay ismoodsiis fa waladuhu minhaa ilmaha uu ka dhalay xurun weeye ismoodsiiskaa duruq badan buu ku iman karaa inuu addoontan isaga inuu leeyahay ismoodsiiyey way dhici kartaa addoonta isaga inuu ismoodsiiyey inay tiisii tahay oo itu kala kaga qaldantay way dhici kartaa in loo qariyeyna way dhici kartaa oo qof xor ah looga dhigay oo uu sidii ku guursaday kadibna ogaaday in addoon loo qariyey haddaba ilmihiisii xor buu noqon laakiin hal midoo kalaa taalla addoontan ilmay dhashay xoolo dad leeyahay bay ahayd qaacidadu waxay ahayd ilmahay dhashay xoolo nin leeyahay inay noqdaan cudurdaar baa lagu siiyey oo ilmihii xor baa lagaaga dhigay ninkan xooluhu yeelan lahaana waa dandhabi wa calayhi ninkaa ilmaha dhalay qiimatuhu ilmaha qiimihiisii hadduu addoon lahaabaa laga rabaa oo lisayidi ninka addoontala uu siinayo markaad qiimihiisii bixiso ilmahaagiina xor kuu noqdo adigii laba mid baad noqon ma ismootis kaa yimid buu ahaa mise waa lagu qaldayoo waa laguu qariyey haddii laguu qariyey ciddii warka kuu qarisay baad qaankii u qabsanoo xoolihii dib uga qaadan ilaan xoolaha inay ku dhaafaan iyagaa sababkuugu ahaa godka kugu riday iyagii baad maxkamadda geyno xoolihii baa sharcan lagaaga dandhabi haddaad ku soo caddayso inay kuu qariyeen wain malaka alamata ayib taa waxaan garannay addoon aadan lahayn ilmihii aad ka dhashay waxay noqonayaan addoommo addoontii aad guursatay iyadoo nin kale leeyahay ee ilmo dhashay ee aad kala tagteen waa dambe iyadii haddaad iibsato ama hibe iyo hadiyad baa laguu siiyo wain malaka alamata addoontii hadduu milkiyo oo uu yeesho almuallaqata la furay addoontii isagu furay bacda daalika markuu furay kadib buu yeeshay si uu ku yeeshayba lam tasir noqon mayso uma waladin ilma midu dhashay lahu isaga bilwai fi nikaaxi guurta galmadu u galmooday ummu waladkuma noqoto waayo galmaday umuasiibitaanka iyo tegitaanka ummu walad ay ku noqoto waa bimilki اlyamiini markuu yahay laa binikaaxi wa saarat umma waladin lahu bay noqon bilwai hadduu ugu tegay bishubhati ismoodsiis calaa axadi alqowlayni laba qowl midkood baa saa qaboo madhabka ala khilaafsan yahay waaxiixu laa nikaaxi saxiixa iyo wai shubhadii midna sida saxiixa raajixa fi lmadhabi madhabka shaaficiyadu umuwalad noqoto umuwalad waxay noqotaa xiriir gogoleed iyo isu tegitaan markuu idinku dhex maro iyadoo waxay sukii banneeyey milkul yamiini iyo lahaansho uu yahay ee guur iyo wax lamida aanu ahayn marka axadilqowlaynida keebaa raajixa fi lmadhab waxaa raajixa mid kaleh umuwalad noqon mayso kaasaa madhab ahaan fiqiga ka shaaficiyi ahaan madhab ahaan raajixu ah wallaahu aclam intaasi waxaa gabagabo ku dhammaaday kitaabkii alqaadi abu shujaac marka laba arrimood baan su-aalaha ka hor inaan ka hadla rabaa mid waxaa la yidhi xadiidka daciifka waa loogu camal falaaso laynama dhihin mararka qaarkood fii fadaa'il اacmaali iyadoo baaqasho laga ilaalinayo ba waxaan hore idiin sheegay dib baan ka bilaabi doonaa kitaabkii manduumadii zubadke inaan caawa bismilayn doono kadibna wasaaya qofka fiqiga inuu barta raba guud ahaan gaarahaan fiqi shaafici inuu barta rabana dhowr talaan usoo jeedin kadib baan su-aalaha u gudbi waxaan laakiin si mujmala idinku dulmari manduumatu zubad oo kun iyo siddeetan beyt inay tahay aan u malaynayo waa un wixii matniga abushujaacad ku soo martay oo waxoogay ziyaadaad awata wey marna waa nakhtiin wixii aad soo martood ku noqon marna waa masaa'il badan oo ziyaado ahood ka heli kitaabkuna waa shan qaybood kun iyo siddeetanka beyt fiqhi ma wada aha waxaa ugu horeeya tobanka beyt ee u horeysaay waa iftitaax iyo dhiirigelin iyo guubaabo weyn qaybta labaad ee ku xigtana waa muqadimo caqiidada iyo sifaadka iyo uu ka hadlayo sheekhu waxoogaya shaacirada iyo mutakalimiintu ku ta'ahursanaaye uu baabkii ta'wiilka iyo mutakalimiinta iyo akhطaaday lahaayeen fii masaa'il اiimaan iimaan maxaa la yidhaahdaa iyo uu waxooga yar tibaaxay baraarujin doona wey qaybta saddexaad buu uga gudbo qaybta waxay ka bilaabataa u horeysa iftitaaxa waan dul mari doonaa qaybta labaad wuxuu ka bilaabi doonaa awalu waajibin cala اlinsaani macrifatu اlilaahi bistiqaani halkaasu ka bilaabi doonaa qaybta labaad wuxuu cilmiga fadligiisuu tilmaamayaaoo qaybta gabagabadeeda iyo bilowga qaybta kale oo masaa'il usuulilfiqiya buu tilmaami doonaa gaar ahaan qaybta masaa'ilulxukmi la yidhaahdo axkaamulkhamsihi takliifyadaha iyo axkaamulwadciya iyabuu dulmari doonaa waajib iyo muxaram iyo makruuh iyo manduub iyo saxiix iyo faasid iyuu dulmari doonaayo wuxuu ku kala farqin doonaa waxaa ku kala farin doonaa markuu leeyahay wاlcilmu asnaa saa'iri اacmaali inuu ahaa baan u malaynaya inuu lahaa wاlcismu cilmu asnaa saa'iri اaclaami acmaali isagoo gaarsiinaya lilkhayri wاlifdaali beydka uu yidhaahdo kadib buu fiqhiga oo kitaabka inta ugu badana nuxurkiisana oo inta ugu badan uu kaga hadlayo buu kitaabu طahaara ka bilaabi doonaa aakhirka markuu fiqiga ummahaatulawlaad ku gebagabeeyo buu khaatimatun fi tasawufi wasuluuqi iyo aadaabu nafsi buu ka hadli doonaayo ma nafsuhu shariifatun abiya yarbau fii min um-, can umuurihi daniya halkaasuu ka bilaabi doonaayo isaga iyo khaatimada tasawufkaiyo siyuuti nadmulkowkabi saaic uu ku sameeyey tashaabuh badan baa ka dhexeeya marka taana marka aynu gaarno inta badanna waa saxan tahay meelaha qaarkoodna waa tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo nabad ilaahay lagu gaarsiiye kun iyo siddeetanka bayd oo shantaa qaybooda inta ugu badanna ay tahay qaybta fiqhigaa hore iyo gadaalna inaha ka dambeeyaan oo ka horeeyaan wuu ka kooban yahay abyaadda iftitaaxee u horeysa baan dulmari abyaaddaasaan idin dulmari abyaadda tobanka beydi hore wuu leeyahay weeye alxamdu lilaahi di ljalaali wa shaarici alxaraami wاlxalaali uma salaaة اllahi maca salaami calى الnabiyi اlmustafa اtihaami muxamad اlhaadi min aلضalaali وأفضل الصحب وخير آل وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها waxaan saa u leh soo socodkana liis iyo diiwaan baan idinka rabaa وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها يسول حفظها على الأطفال نافعة لمبتدي الرجال تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوطن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجو المن بالإخلاص لكي, لكي يكون موجب الخلاص طبعا بيت وي طبعا بيت هو الرأي بوحو كهضيو يمرع كتابك iyo inta beyda uu ka kooban yahay iyo dhiirigelin waxbarashada iyo aqoon la-aan inaan ilaahay cibaadaba kaa aqbalaynin buu ku soo ururiyey oo waxau yidhi alxamdu maxad waxaa iska leh lililaahi allaha diljalaali weynanka uu saaxiibka ahaa iyo maqaamka sharafta leh wa shaarici alxaraami waalxalaali allihii kala jideeya wuxuu xaaraantinimeeyey iyo wuxuu xalaaleeyey u qaybiyey ee jideeye waxna xalaaleeye waxna xaraameeyey halka waxaad ka garatay alla keliya wax jideeya oo wax xalaaleeya waxna xaraameeya usuushii tawxiidkay kuu tilmaamaysaa kadib uma salaatu llaahi maca salaam ilaahay naxariistiisa iyo nabadgelyadiisu ahaato cala nabiyi mustafa tihaami cala nabiyi lmustafaa nabiga la doortay attihaami ee tihaamo loo nisbeeyey dhulkan yamaniya makiya ay ku fooraraana eriyada yaman jira baa tihaama la dhihi jiray muxamed ilhaadii ahaa muxamedkii hanuuninayey min adalaali baadi ka hanuuninayey sidoo kale naxariis iyo nabadgeliyo ha ahaato wa afdali saxbi saxaabada kuwii ugu fadli badnaa dibbuu ka tirin doonaa say u kala fadli badan yihiin wa khayri aali aalkiisa kuwii ugu khayr badnaa wa intaa kadib haadii abyaadani zubadun kuwo waxaawaye zubadka waxaa la yidhaahdaa subaga burcadka asal ahaan la yidhaahdaa wax walbana wixiisa khulaasadeenu nuxurka iyo dhuuxiisaa la yidhaahdaa zubad iyo zabad baa kala ah zabad waa xumbada fa ama azabadu fayadhabu jufaan azuba zubad ama azubda waxaa la yidhaha ciirta marka la lula caanaha la ruxo wixii nuxurkay ku jiraa loo ruxayaa inuu ka soo baxa soomaa subagiibaa ka soo baxa subaggaa intaan la shiirin baa zubad la yidhahdaa caanihii la ruxay nuxurkii ku jire banaanka subagii uga soo baxay zubadun weeye nadamtuhaa aan taxay abyaatahu abyaaddeedana alfun kun bimaa qad zidtuhaa maca maa qad zidtuhaa wixii aan ku darayna lagu daro kun iyo wixii aan ku daray oo sideetameeyaad yashulu xifduhaa in la xifdiya waa u fududdahay cala aطfaali carruurta yararkaa iska daa idinkan waaweyne carruurta yararkaa in xifdo loogu talagalay naaficatan xaalay tahay mid anfacaysa limubtadi rijaali ragga kuwooda cilmiga iyo fiqiga iyo culumta barashadooda bilowga ku ah oo anfacaysa iyadana kitaabka si fiican ku amaaray sooma takfii ku filan maca tawfiiqi qofka ilaahay uu waafajiye xaqa lilmushtaqili yadadkii barta ee ku mashquulee wakti geliye takfii maca tawfiiqi lilmushtaqili in fuhimat waa hadisi la fahmoon laiska akhrino wa utbicat bilcamali ku dhaqanna la raaciyo ee facmal kaga dhaqan walow bilcushri toban meelood meelba ha noqotee ka sakaad sidii sakada midhaha la beero cushur baa ka waajiba sowmaa walow akana ka bixi zakaatlcilmi bixi takhruj waxaad ka baxaysaa binuuri lcilmi cilmiga nuurkiisa min min ulumaatin mugdiyaad ka bixi mise can ulumaatin wey min miya min ulumaatin mugdiyaad ka bixi maxaa yeelay facaalimhu nin wax yaqaana oo lam bicilmihi cilmigiisii lam yacmalan nuunu tawkiid alkhafiifa dheh aan ku camal farin mucadabun waa la cadaabi doonaa min qabli caabidi lwatan inta ninka sanamka caabudee gaala aan la cadaabin naarta waxaa uga horayn wadaad duug weynoon diinta ku dhaqmin soomaalidana waxay idhaahdeen dadka wadaad duug weyn baa naarta ugu horayn doona kullu abwaabi naari wadaad baa hogaaminaya walidaalika nabigaaanaana sheegay awalu man tusacaru bihim naaru alaaatun tiwa fa caalimun bicilmihi lam yacmalan caalimaan cilmigiisa ku dhaqmin mucadabun min qabli caabidi اlwaan nuska qaarkood waxaa laga yaabaa min qabli cubaadi اlwaan inay yidhahdaan waa isku macno wey wa kullu man bigayri cilmin yacmalu qof kastoo camal falay isagoon cilmigii iyo garashadii lahaynna acmaaluhu marduudatu laa tuqbalu acmaashiisa waa lagu soo radinoo lama aqbalayo ilaahay niman wuxuu samaynaya garanayni waxba kama aqbalo marka weligaa sidii habeenkii baan ama baan hagabsani lagaa yeeli maayo wallaaha arju ilaahay keliyaaan ka rajaynayaa laa cabdiqaadir walaa fulaan cid kaloon rajo ka qaba walaa jiilaani walaa aweys walaa zaylici ma jiraan wallaaha alle keliya un baan rajaynayaa almanna inay igu galladaysta bilikhlaasi niyad saafi iyo markaan camalkan iyo samaynayo inaan ilaahay istutus iyo wax kala kudoon inuu iga badbaadiyo oo liwajillaahi keliya aan u sameeyey qalbigaa saafidaa rabbi keli unbaa wadaa weydiisan adigana sheekha qalbigaaga dhowraad ileedahay qalbiga ilaah la weydiistaa wadaad maa qalbiga shaqo ku leh maxaad saa uga dan leedahay sababtu likay yakuuna inuu cilmigan aan dadka uga tegaya noqdo muujiba alkhalaasi aakharanian badbaado kii ii waajibiyeen darajaadkii iyo khayr ku helo inuu ii noqdaan u weydiisanaya intaa waa muqadimadiio kitaabka intaasaan kaga hari wixii kale faahfaahina waa inuu bacda ramadaan waayo laba usbuuc baa ramadaan ka laaban ama ramadaanka dhexdiisa ama ramadaanka dhexdiisu barnaamij kaliya dad badan oon la socon karinbaa ummaddii iyo magaalooyinka waddankii oo dhanba dacweyn la gaarsiiya bishaa la yar heellan yahay ee la jajaban yahay u baahan idinkuna ninkii arday ahaa bisha inuu qaraabo soo salaamo yar fasax soo yar danaysto baan ugu talagalay oo hadda sanad ku dhawaad baan soo wadnoo fasax la bixinin marka inkaarta ardayda iyo ishaariyana kugu dhicin baan leeyahay bisha bal ha soo yar dandanaystaan ha soo yar marmaraan fasaxan idiin dheerayn maayo bacdalciddi iyo shawaal inta ka dambaysaan bilaabi doonaa hadii alla yidhahdo kitaabkan intaasaan kaga hari su-aal baa la keeno waay niman waxay dhaheen baa la yidhi kitaabkan qaybta usuulu diinka ah wuxuu ka hadlayaa madhab alashcariye see yeeli doonaan qolyahan iyagu magac kale u yaqaanaan ee kitaabka zubadka iclaansaday ee ashaacirada meelaan kaga uga la-a sooma kitaabkuna waa waa qiimo badan yahay ashaacirada markii la marana meelaan kala bilaabo oo munaasabad aan kala qaado ashaaciradaaba dedeeyeyba markaan baaban ashaaciriya ashcari wuxuu yahayba baa banaanka soo dhigi doonaa inta munaasabkaana cashirkaan ku sheegi inta kalena ballanqaadyadiibaad igu dari doontaano xilligaan ka hadli doonuu maan ballan qaadi laakiin waxaa idiin sheegay soomaalidu ashaacira way sheegataa waxay yihiinna ma yaqaanaan way sheegtaan laakiin waxay yihiin ma oga kitaabkuse maadda fiqhi markii la yidhaahdo waa kitaab aad u qiimo badan erayada cibaarada gabay ahaan marka la yidhaahdana yasuri xifduhu cala alaطfaali sida uu yiri wey waa kitaab aad u erey dabacsan wey markii wasankiisi iyo qaafiyadiisi iyo taqطiicaadkiisa caruudka la yidhaahdana waa kitaab aada isugu toosan camal bini aadam meel yar jaban ama bayd wax ka yar jaban yahay inaan laga waayin waa dhacdaa kitaabkaasina waa inuu sidaas iyo ha lagu talagalo sheekhu waxoogay eh, nadmigiisa ashcariyadu waa ka muuqataa shuraxda intiisa aan arkayna waa la wada madhab waase baraarujin doonaa insha allahu tacaala intaa kadib su-aalihiina intaananu gudbin kitaabka haduu dhamaanaya soo soo bunayn maysaan may waxba isku soo dardari maysaan ha cabsanina ninka aalibulcilmiga fiqiga ah guud ahaan gaar ahaan fiqiga shaaficiga inuu barto doonayahay oodisay u kala koraysaa loo kala guraa kutubta fiqiga mukhtasaraatii hadba meesha la joogana waxay la hadlaan qof intaa soo maray hore bay mustawihiisa la hadlaan fiqiga marka la baranayo laydiin sheegaya kitaab kastoo cusub intii aynu safiinaha ku soo marnay abushujaacna waa ku soo marnay mar labaad baad wixii akhrisatayoo maskaxdaada dib loo baray intii lafteedii zubadkana waad ku mari laakiin sidii abushujaac buu in dheeraadoo kale kugu dari intii abushujaaca safiini iyo dheeraad bay ahayd hadda waxaad bari doontaa abushujaac iyo in lagu daray intii horena waa naqtiinoo waa lagugu celin in dheeraadana waa lagugu dari markaad dhaafto insha allah waxaan ku xijin doonaa cumdat saalik wa cuddat naasik oo siaan ikhtiyaaraadka shaykheynka nawowi iyo raafici ku soo uruuriyey madhabka masaa'ilkii raajixin isagana markii masaa'ilka tarjiixoodu filmadhabi uu daciifka yahay markaan marno ama fi daliili waan baraarujin doonaa iyadana isagana markaan ka gudubno mid baa idiinsoo kale sheegi doonaa intaynaan manhaajka u gudbin mukhtasaraadka madhabka shaaficiyada ku weyn mujtamaceenna agtiisana majhuulka ah sida tambiiha iyo ila kitaabu tambiih shiraazi furuuc badan buu leeyahayo axaadiistiis ibna kaiir baa takhriijiye irshaad اfaqiih ilaa adilati tambiih qoray nawowi baa alfaadiisa sharxay oo taxriiru alfaadii tambiih ku sameeyey sikaaru alabana way xifdin jireen tolowba tambiihaan marnaa mise waa isaga dulboodnaa mukhtasaraadkooda ninkan zakariya ansaari labadiisii matni ma mari doonaa waxaa laga yaabaa muddo inaan mukhtasaraadka ku wareegaysto aan idin barabo horta mukhtasaraadka shaaficiyada iyo mualifiintoodii markaa kadib intii kor usoo harta minhaajka la geeyo markaas minhaajkana innaga soomaalia haddaan nahay meel inooga dambaysa ma laha waxaad u baahan tahay kitaab intaada u gudbin kitaabka ku horeeya inaad barato haddaad doonayso kow madhabka inaad barato laba fiqiga iyo usuushiisa inaad barato sidiisabana fiqigu ninkii aalibulfiqhi cumuumana wuxuu ku fiican yahay inuu ku tafaquho calaa madhabin mucayanin markaa madhabkaa barato waxaad haysaa masaa'ilkii usuul ahaan wax dhammaystiran inta daciifkaee adilada ka soo horjeedunbaad waxoogay iska yardacdaadin madhabkuna madhab ahaan marka la yidhaahdo annagu de shaaficiya iska nahayo waxaan iska leenahay anugu waxaan noolaan buu yidhi ana ku dhiman shaafici anigu ah fawasiyatii linnaasi an yatashafacuu dad kale waxaan u dardaarmaan uga tegay buu shaaficiya inay noqdaan xadgudubki iyo tacasub inaan galla ma doonayno laakiin weli waxaan is leenahay madaahibtu madhabu culamaai اlxadiidi fuqahaai اlxadiidi wa madhabu ahli اlxadiidi wuxuu ahaan jiray wakti dheer almadhab الshaafici mutaakhiriintooda dambe waxyaabaaan habboonayn bay ku dardareen laakiin madhabku markaad barato masaa'il yaroo daciifa waad iska saari kartaa tanna waa laga xoog badanyah waad dhihi kartaa laakiin haddaad khilaaf ka bilowdo ikhtalafuu haddaad ka bilowdo waxaana wax taxsiil iyo ta'siila yeelan maysa meelahan baad wareegiyoo maalinka dambe